bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslma أجmaciin ama bacdu waxoogaa raal ahaada buuqa naga dhaafa qofku yanii qofku u dhow ha usoo bixbixiya marka xoogaa waa tashwiishay nagu noqonaya qaala اlimaamu الnawowiy <clears throat> raximah اllahu taعaalى kitaabu اladab waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi الmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala kitaabu اladab aadaabtii ayuu u kitaab yahay waxyaabaha adabka iyo ku tacalluqa ayuu u kitaab yahay baabu اlxayaaءi wa fadlihi wاlxahi cala اtakhaluqi bihi baabulxayaa'i xishoodka caddayntiisa ayuu u baab yahay wa fadlihi <clears throat> wa fadli اlxayaa'i xishoodka fadligiisa ayuu u baab yahay iyo walxathi isku boorin laysku booriyo ayuu u baab yahay cala takhalluqi ka dabeecad dhigasho bihi laga dabeecad dhigta xishoodka sariigta ama xishoodka iyo fadligiisa iyo isku boorin laysku booriyo in laga dabeecad dhigto xishoodkaas ayuu u baab yahay baabkan alxayaa uu keeni doonaa tacriifkiisa gadaal ayuu kala imaan doonaa in sha allahu tacaala oo waxa uu dhihi doonaa xaqiiqatu اlxayaa'i khuluqun yabcahu calaa tarki اlqabiixi wa yamnacu min altaqsiiri fii xaqi di lxaqi xishoodku waxaa weeyaan xaqiiqadiisu waa dabeecad qofka ku bixiso in uu shayga xun ee qabiixa ah uu ka tago gaboodfalka iyo gaabintana in uu yacni joojiyo gaboodfalka iyo gaabintana inuu joojiyo ee uu ka gaabiyo dadka kale xuquuqdooda ayb asbaabaha marka xishoodka keeno way badan yihiin waxyaabaha qofka xishoodka ku dhaliya waxaa ka mida cadamada ilaahay subxaanahu watacaala ama weynaanta allah kamida ayb oo qofku marka uu xasuusto weynaanta alle subxaanahu watacaala magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo sida isaga oo u yacni gaabinaayo dabeecad marka waxaa imaanaysa qofku inuu xishood ayaa gelaayo maxaa yeelay walilaahi lmathalu laclaa nin boqora adiga hadda oo wax kuu ixsaan kuu sameeyo haddii aada yacnii hor istaagto oo laga heybeysto waa isku xishoonaysaa hortiisa marka aada tagto marka hadde qofku haddii ilaahay cadamadiisa iyo weynaantiisa ilaahay uu baro ee uu tuso quluubtiisa uu geliyo waxaa dhalanaya marka inuu ka xishoodo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku imaaneyso oo lasoo gudboonaaneyso koo waxaa kaloo ku yimaadaa bay culimmadu dhahaan nicamka alla subxaanahu watacaalana waa ku yimaadaa oo qofku inuu mashhadu yacni inuu nicamka ilaahay subxaanahu watacaala uu arko oo nicmada alloo ku badan ku badan ku badan iyo asagii oo u isticmaalaya nicmadii ilaahay macaasi kusii isticmaalaya haddana indhihii buu ilaahay kuna siiyey dhaga ayuuna siiyey af ayuuna siiyey waxay ahayd in loo isticmaalo daacada ilaahi subxaanahu watacaala waa ka gaabinaynaa bal dembi baan u isticmaalaynaa taas waa inay xishood keento marka axad kuu ixsaan falaayo adigana aa ugu abaalgudaysid wuxuu necab yahay <clears throat> waxyaabahaasoo dhan marka waxay keenaan yacni ama magacyada alle iyo tilmaama alloo lasoo xaadirsada qalbiga la keeno amase eh, hadday noqon lahayd eh, nicamka alla subxaanahu watacaala oo la arko laguna fiiriyo il ictibaar inta lagu fiiriyo qofkuna markaa qalbigiisu eh, inuu isku xishooda markaa ay dhalanayso sida uu nicmada ilaahay ku yacni abaalgudaya marka uu eego waxyaabahaas oo dhan baa xishoodka uu ku yimaadaa waana dabeecad aada iyo aada u fiican laba qaybood bay u qeybsantaa mid waxaa jiro jibilli ah oo ilaahay qofka ku abuuray iyo mid diinta laga kasbada ayaa jirto waxaa dhici karta xishoodku qofka inuu ilaahay u dhaliyey waa alxamdulilah inuu yiraahdo qofkaasoo kale waxaa dhici karto qof uunan ku badnayn oo ilaahay subxaana watacaala yani markii hore uunan uga dhigin yani e, dabci ku dabci aan uga dhigin laakiin diinta marku daraaseeyey kadib iyo marka uu waxbartay cilmigii uu ku camal falay ou kasbaday markaa xishood labadaba marka waxaa weeyaan xishoodku waa yahay can ibni cumara radia allahu canhumaa marka xishoodku ma ahan qofku alkhawar waxaa la yihaha qofku inuu cabsado oo xaqi intuu ka cabsado ama macruufkii fari waayo munkarkii reebi waayo oo hadhow uu is yiraahdo war haddaa dadkan munkar ka reebta waa lagugu qoslaa marka oo isku xishooda kaas xishood lama dhaho hadday dadka qaar u yaqaanaanna waa doqonnimo kaas culummadu waxay ku tilmaamaan doqonnimo iyo xamaaqay ku sheegaan ayb waxaa baxdi fiican xishoodka ka qoray alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi raximahullah kitaabkiisa tacdiimu qadri salaah qeybo fara badan buu xishoodka ugaga hadlay can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama mara calaa rajulin nebiga ninbuu soo maray oo min alansaari ansaarta ka mid ah wa huwa isaga oo yacidu waaninaayo akhaahu walaalkiis waaninayo fil xayaa xishoodka ka waaninaayo yacnii waa walaalkiiba waaninaya fil xayaa fii shani alxayaa xishoodka wax ku saabsan ayuu ka waaninayay oo kaannahu yani faqa markaa waay sida shuraaxdu ay leeyihiin wuxuu dhahayey war xishoodkan waa ku dhibay xaqaagii baad kala dahay oo xaqaagii ma raadsanaysid xishoodkan marka waa ku dhibayaay iska daa ama kala yaray xishoodka markaasaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yihi dachu iska daa fa ina alxayaa xishoodku min aliimaani iimaanka ayuu ka mid yahay muttafaqun calayhi iska dhaaf buu yidhi ha ka celinin xishoodku iimaanku ka mid yahay marka waxaa laga qaadanayaa iimaanku acmaasha qalbiga laga sameeyaa inay iimaanka ku jirto oo iimaanka marka laga hadlaayana uu yahay acmaal qalbiga laga qabto wax afka loogaga dhawaaqo iyo acmaal jawaarixda iyo xubnaha gacmaha iyo lugaha iyo kale looga shaqaysiiyo intuba inay iimaanka ka wada mid yihiin hadda halkan wuxuu noo sheegay xishoodka oo camal qalbi ah inuu iimaanka ka mid yahay <clears throat> mutafaqu <clears throat> calayhi wacan cimrana bni xuseyni radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh walihi wasalama rasuulku waxa uu yihi alxayaau xishoodka laa yatii lama yimaado oo ma keeno ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale xishoodku ma keeno sariigta iyo xishoodku khayr ma ahane wax kale ma keenaan muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimin alxayaau xishoodka khayrun khayr weeyaan kulluhu dhammaantiis aw amase qaala waxa uu yidhi alxayaa xishoodka kulluhu dhammaantiis khayrun weeyaan waa khayr xishoodka oo dhan yacni xishoodka yacni diiniga ah waay dabcan nebigu markuu ka hadlaayo alxayaa-u ku hadlaayo wuxuu ujeedaa qeexitaankiisa diineed ee kaad adiga u taqaan ma aha yani waxaa dhici karta adiga inaad waxaan xishood ahayn xishood u taqaanid kaa maaha wax laga hadlaayo ee waxa diinka xishood ku ah ee macnaha gadaalna imaamu nawowi uu ka keeni doono kaas khayr weeyaan dhammaantiis waxaan khayr ahaynna ma keeno hadalkan cimraan bnu xuseyn waxa uu yidhi hadalkan xadiidkan markuu sheegay nin la dhihi jiray bushayr bnu kacab ayaa waxa uu yidhi laakiin innaa lanajidu fii suxufinaa waraaqaheena iyo suxufta xigmooyinka iyo lagu qoro iyo mahmaahooyinka ayaan waxaan ku aragnay buu yidhi oo aan ka helnay ana minhu dacfan xishoodku inuu kamid yahay mid oo dacfi ah xishoodkii taagdarro iyo dacfi qeyb kamida inay taagdarro iyo dacfi ay tahay ayaan ku aragnay buu yidhi annaga suxufteenna markaasu wuxuu yidhi uxadiuka can intuu aada ugu xanaaqay ayaa waxa uu yidhi <clears throat> uxadiuka can rasuulillaahi sala allahu alayh waalihi wasalama wa tuxadithunii can suxufika warma waxaan aniga kuu sheegayaa hadalkii nebiga sala allahu alayh ali wasalama adigana waraaqahaaga iyo waxa joornaalkaaga ku qoran miyaad ii sheegaysaa buu yihi nacam ninkii marka aada buu u canaantay ilaa ilaa waxay yidhaahdeen ruwaadda xadiidka qaarkood yacni ilaa annagu aan ka dhahnay ya aba ya abaa nujayd inahu mina inahu laa ba'sa bihi nacam abunujaydo ninkan inagoo naga mid yaha waa nin fiican markaan un nin ay ka qaldantay weeyaane inahu mina inahu laa ba'sa bi yacni nin ahlu bidca a ah ma aha ninkaane ee inahu laayani waxay yidhaahdeen inahu waxay yidhaahdeen inahu mina e anagoo naga mid yahay inahu laa ba'sa bihi yacni ahlu bidca ma aha ninkan isagaan nin ahlu bidca ma ahan sidaa buuye ayay dheheen ayb marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay xishoodku dhammaantiis khayr un inuu la yimaado wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal rasuulku waxa uu yihi al-iimaanu iimaanka bidcun wa sabcuuna dhowr iyo iyo dhowr iyo toddobaatan weeyaan aw amase bidcun wa situuna dhowr iyo lixdan shucbatan min shucbatin oo qeybood weeyaan ayuu yidhi fa afdaluhaa ka ugu fadliga badan shucabtaas iyo qeybahaas qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu dhihideeda weeyaan oo la yidhaahdo wa adnaahaa midka ugu hooseeyana imaadat al-adaa qashinka iyo waxaa dadka dhibaayo zuulintiisa in la zuuliyo ee laga la dheereeyo cani dariiqi waddada laga dheereeyo weeyaan midda ugu hooseyso walxayaau u xishoodkuna shucbatun weeyaan qeyb oo min aliimaani iimaanka ka mid ah mutafaqun calayhi albidcu bikasri lbaa-i ba-da oo la hoos dhigo weeyaan wayajuusu waxaa bannaan fatxuhaa buu yidhi in la kordhigo albadcu la yidhaha markaa nacam wa huwa min athalaathati ila alcasharati bidcigana waa saddex ilaa toban inta udhexayso marka marka la leeyahay aliimaanu bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhowr ah. wa marka toddobaatan iyo saddex ay noqon kartaa toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo sideed toddobaatan iyo sagaal ilaa intaasu gaari karaa alqidcatu qaybta weeyaan washucbatuna alqidcatu qeybta weeyaan iyo walkhaslatu iyo xaalada khaslada qeybta yani walimaadaatuna alisaalatu weeyaan waladaana maa yu-dii waxa dadka dhibo waay ka xajarin dhagax oo kale washawkin qodax oo kale wa dhoobo dadku ay ku sibxanayaan oo kale wa ramaadin yacni ramaad dambas iyo yani wax lamida iyo raran iyo waa wa yani wa qadarin wasaq najaas oo kale iyo wax lamida iyo wanaxwi dalika iyo wixii kale la halmaalay xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa wuxuu sheegay isaguna iimaanku inuu yacni saddexdii qaybood oo iimaanku waa ictiqaad bilqalbi wa nutqun billisaan wa camalun biljawaarix saddexdiiba xadiidkan baa wada sheegay oo waxa uu yidhi fa afdaluhaa iimaanka qaybihiisa waxaa ugu fadli badan qowlu laa ilaaha ila allah oo la dhaho waa qowlkii wa adnaahaa imaadat l can ariiq waxaa uga hooseyso dariiqa oo wasaqda iyo dhibka dadka laga qaado laga zuuliyo walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkiina camal qalbi waay intiiba marka imaadat ladan ada gacantiibaa shaqada qabanaysa nacam oo wixii qaadaysa oo jidka ka dheeraynayso marka camal jawaarixda iyo xubnaha laga sameeyo iyo camal waxaa weeyaan eh, qalbiga laga qabto sida xishoodka oo kale iyo wax afka laga yiraahdo sida laa ilaaha ila allahu oo la yidhaahdo oo kale ayb taasaa marka xadiidku oo wada tilmaamay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya iimaanku inuu shucab leeyahay ahlu sunnada marka ay iimaanku ka hadlaayaan waxay u qaybiyaan waxay yidhaahdaan al-iimaanu qowlun wa camal iimaanku waa qowl iyo camal imaamu lbukhaarina waxa uu yidhi kun imaam ayaan la kulmay buu yidhi wax ku dhow kulligood waxay dhahayeen al-iimaanu qowlun wa camal kulligood aliimaanu qowlun wa camal bay dhahayeen aliimaanu qowlun marka la laleeyahay qowlulqalbi iyo waxaa soo gelaya iyo qowlulisaan waxa carabka laga dhahaayo laa ilaha illa allahu iyo qur-aan akhriska iimaankii kamid yihiin qowlulqalbina waxaa weyaan macrifada ilaahay in la garto oo yacni camalkii qalbigii yani waxaa weyaan macrifatullaahi tabaaraka watacaala alla oo la aqoonsado waa qowl oo qalbigu dhahaayo isla hadlaa qalbiga camalkana laba u qeybsamaa camalulqalbi oo tasdiiqi iyo jacaylkii iyo ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa waxa ka horjeedo la naco iyo buqdigii waxaasoo dhan waa acmaal yacni markaa qalbiga ka dhacdo wa iyo camaluuljawaarix salaada aan tukanayno dawaafka la samaynayo oo kale sujuuddii rukuucdii iyo waxyaabahaas dhan iimaanku marka waa kaa yaziidu wayanqus iimaanka waa kordhaa daacadou ku kordhaa wayanqusu waa nuqsaamaa macsidou ku nuqsaamaa soo ma garanin iimaanku marka tacriifkiisa waa kaasa aliimaanu qowlu wacamal yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiyati intaas markaan aamino haddana waxaa la rabaa marka iimaanku inuu isku darajo ma wada aha asaga dhammaantiis iimaanku wuxuu u qeybsamaa asalee farac waa waxyaabaha ahlu sunnada uga duwan yihiin dadka kale dawaaifta kale iimaanku asalee farac hal darajo hadda nebigu wuxuu sheegay hadda toddobaatan iyo dhowr qaybood inuu yahay toddobaatan iyo dhowrkan qaybood hal derajo ma wada aha oo jidka oo dhagax laga qaado iyo laa ilaaha ila allahu oo la dhaho isku derajo ma ahan xadiidkana waa tilmaamaya nacam jidka oo dhagaxa laga qaado iyo qodaxda iyo waxyaabaha dadka dhibaayo iyo tasdiiqi qalbiga isku mid ma aha walidaalika iimaanku wuxuu leey asal iyo farac asalku waa aas-aaskii farciina waa wixii ku dul dhismaaye waay qofkii asalka laga waayo iimaan ma leh iimaanka o dhan ayaa laga anfinaya oo loo loo diidaya qofkii asalka laga waayo naam oo asal maxaa noqonaya tasdiiqi in ilaahay la rumeeyo in ilaahay la jeclaado waxaa noqonaya asalkii mathalan yacni ilaahay in laysu dulleeyo khuduuci yaa noqonayo iqraarkii afka laga qiraayo oo laa ilaha illahu lagu dhawaaqayo kulligood wada asal haddii qofka uu diido isagoo awoodi karo inuu laa ilaha illahu ku dhawaaqo ma waxaa lagu islaama waa laa ilaha illah oo uu ku dhawaaqo ayb marka qeyb asal bay joogtaa oo haddii la waayo iimaankii dhan baaba dumayo oo gurigaan aas-aaskii laga bixiyey isaga dhan ma jiraayo qeybna waa furuuc weeyaano qeybta qayb qeybana waa furuuc waxyaabaha furuucda maalan waxaa kamid a ammaanadoo la guto oo kale waxaa kamid a yan waxaa kamid a tan oo kale imaadatul adaa cani dariiq oo kale waa waxyaaba furuuc wada ah furuucdii laftirkoodii baa qaarna waajib ah qaarna sunan noqonayo qaarna sunooyin qaarna waajibaad noqonayo marka masalada ahlu sunnada ay khawaarijtu ku kala duwan yihiin waa taa weeyaan oo waxa ay tahay khawaarijtu iimaanka oo dhan waa u hal darajo ninkii ka taga hal waajib waa gaal bay leeyihiin ayagu naam ahlu sunnada laakiin maya bay leeyihiin oo asal iyo farac buu iimaanku leeyahay asalkii ninkii waayo waa gaaloobaya ninkii aan asalkii waynin oo haysto furuucdii waayo marka waxaa weeyaan hadduu farac waajiba ka tagana ada waxaa weyaan iimaankiis waa naaqis inta uu ka tegaa iimaankiisu naaqis oo noqonaya oo waxay dhahaan mu'minun naaqisu liimaan ama mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi kabiiradiisa uu faasiq ku yahay iimaankiisa oo mu'min ku yahay wahaakada nacam kulley mabaaxid caqiidadu iska leedahay weyaan <clears throat> laakiin taasaa marka waxay tahay eh, eh, eh, farqiga u kala dhexeeyo ahlu sunnaha iyo khawaarijta marka iimaanku halkan wuxuu ku sheegaa marka shucab fara badan oo laa ilaaha ila allahu iyo imaadat ladaa can dariiq isku darajo ma joogaan laakiin kulligood iimaankay ka wada tirsan yihiin oo haddaad qashin jidka ka qaaddo iimaanka waxa aada samaynaysaa waa iimaan haddii aada laa ilaha illa llahu ku dhawaaqdaan iimaan baa la timid laakiin isku darajo ma aha oo laa ilaha illa llahu lagu dhawaaqo islaamkaaba lagu soo galaa iyadana wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa ashadda mid daraan badan xayaa-an xagga siriigta iyo xishoodka min alcadiraa-i midda yacnii bikrada ah gabadha fii khidrihaa oo asturkeeda ku jirto gabadha qolkeeda ku jirta ee maqbiyada ah ee guriga ku xaraysan oon kasoo bixin waa ka xishood badnaa nabiga sal slam fa idaa ra-aa haddii uu arko shay-an wax yakrahuhu ou nacayo carafnaahu waan garanaynay fii wajhihi wejigiisaan ka garanaynay muttafaqun calayhi halkaana yani wuxuu ku tilmaamayaa xishoodka dabci nebigu ou lahaa inay tahay oo waxaa la ogsoon yaha dee gabdhuhu marka ay aada u yaryaryihiin markaas un soo kacaan ee weliba diin iyo wanaag lagu tarbiyeeyo aaday u xishoodaan walidaalika sharcigu waa ka ka dhigay haddii aabaheed yiraahda ninkaas makuu guuriya hadday iska aamusto waxaa la yidhi marka waidnuhaa sumaatuhaa aamusitaanka ay aamusayso waxay ka dhigan tahay iguuriyay ka dhigan tahay maxaa yl waa xishoonaysaa nacam gabadha yacni sidaa u xishoodka badan nebigaa kasii xishood badnaa sala allahu calayh waalihi wasalama laakiin haddii shay ou nacaaya hadii haddii la arko faidaa ra-aa hadduu arko shay-an wax yakrahuhu oo nacayo oo yacni d nabiga nicitaankiisu waa diin unbay ku dhisan tahay nacam carafnaahu waanu garanaynay fii wejhii baan ka garanaynayo waa zuulin jire munkarka oo waa ka dhiidhi jire nacam munkarka waxaa weyaan waa uu ka dhiidhin jiray waana ka qiiroo jiray marka xishoodku ma aha inuu kuu keena inaa munkarka raalli ka noqoto marka miisaankaana la rabaa nacam laa ifraada walaa tafriida naam ifraad ma leh tafriidna ma leh naam miisaankaasuu marka nabiga ku soco jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala alculamaau culimadu waxay yidhaahdeen xaqiiqatu lxayaa-i xishoodka xaqiiqadiisa khuluqun dabeecad weeyaan yabcathu bixinaayo calaa tarki lqabiixi qofka ku bixinaayo calaa tarki lqabiixi xumida inuu ka tago wayamnacu reebaayo min ataqsiiri gaabin fii xaqi dilxaqi kii xaqa u saaxiibka ahaa xaqiisa in laga gaabiyo keenayo waraweynaa can abilqaasim waxaanu ka warinay buu yihi aljunayd raximah abulqaasim aljunayd waxaa weeyaan wuxuu ka mid ahaa aimadii imadii waaweynaa ee yacni zuhaadda ahaa ee adduunyada aadka uga zaahiday ee aqwaasha faraha badan laga soo guuriyey ee adduun adduunyada iyo yacni uga waramayay liidnaanteeda iyo aakhirada wanaageeda iyo dadkan marka waxaa weeyaan zuhaad dhabay ahaayeen ayagu junayd iyo abu sulaymaan idaarani iyo axmed ibnu abilxawaari iyo ibraahim ibnu adham iyo rag zuhaadi ahaayeen mutasawifada hadda joogto kale ma ahayn bal waxay ahayn dad zuhdi badan oo iyagu yani adduunyadii ka dheeraaday kuwan laakiin dadka xoolahooday ugaarsadaanba nacam oo gacanta u hoorsan marka junayd ma ku dayanin nin gacanta dadka u hoorsanayo naam dadka baryahayo haddana zaahid baan ahay oo suufi baan ahay ayuu kuleeyahay nacam ayb marka eh, abulqaasim iyo abu sulaymaan idaarani aqwaal fara badan bayna leeyihiin aada u qiimo badano weliba yani zuhdiga xaqiiqadiisa ay uga waramayaan caqiidadana ay uga waramaan ayay leeyihin sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah eh, wuxuu aada ugaga soo qaataa aqwaashooda kitaabka le wuxuu kusoo qaataa kitaabkiisa la yiraha alistiqaama in badan akhbaartoodana waxay ku taallaa kitaabka la yiraahdo xilyat lwliyaa wa tabaqaat alasfiyaa abu nucaym alasbahaani uu leeyahay baabu xifdi siri waraweynaa can abiilqaasim aljunayd raximah llah qaala waxau yihi alxayaau xishoodku ru'yat laalaa'i nicmooyinka oo la arko waay nicmooyinka alla kuu galay oo la arko ay nicami iyo wa ru'yatu taqsiiri gaabinna inaad aragto saa adiga uga gaabinaysa nicmooyinkaas nicmadii alla inaad aragto iyo adiga ka gaabinta a ka gaabinayso inaad nicmadii ku shukriso shukrigeenu waa yaryahay xaqiiqatan fayatawalladu waxaa ka dhalanaya baynahumaa labadaas aragti nicmadii allood aragto dembigaagii oo aa aragto waxaa ka dhalanaya xaalatun xaala tusamaa xayaa-an lagu magacaabo xishood si yaroo aada u macaanuuba u qeexay nacam wuxuu ku yidhi nicmada alla fiiri dembigaaga aad xaalad waxaa kuu soo baxaysa inaa isku xishooto haddaad mu'min tahay dabcan baabu xifdi siri sirtii ilaalinteedii ayuu u baab yahay caddaynteedii sirta in la ilaaliyo oo qofka hadduu siri wax kugu dhaafto ee uu yidhaahdo arrintan waa kugu sir qarsaday ama ku uu kaala hadlay inaadan faahfinin oo aadan baahinin qaala allahu tacaala alla waxau yihi awfuu oofiya bilcahdi ballanka ina alcahda ballanku kaana wuxuu ahaaday huwa isagu mas-uulan mid laysa su-aalayo ilaa ninka sir ii ilaali hadduu ku dha kula ballamay haddaa ka faafisa khatar waxaa laga yaabaa kun aad ka dhumiso iyo lacag tiro badan oo aad ka dhumiso qofkaas inay uga daran tahay hal sir oo aad ka faafiso ay uga mafsado uga dhib badan tahay ayb marka baabkan yani wuxuu ku saabsan yahay axaadiidta waxyaabaha kusoo aroortay ayuu ku saabsan yahay can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yihi ina min ashari nnaasi dad midka ugu shar badan cinda allahi alla agtiisa mansilatan xagga derajada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha arrajula ninka weeyaan yufdii ila almar'ati yufdii gaaraayo yacni jimaacayo ila almar'ati haweeneyda wa tufdii iyadana gaarayso ileyhi isaga gaarayso yani bimacnaa waxaa weeyaan min alifdaa bay ka timide mubaasharadii iyo waxyaabahaas waay ninkii xaaskiisii u galmoonayey oo markaa yacni ku raaxaysanayay iyadiina sidii oo kale oo markaa yacni uma markaa dabadeed yanshuru ou faafinayo sirahaa sirteeda ou faafinayo uma markaa dabadeed yanshuru wuxuu faafinayaa sirahaa sirteeda rawahu muslim yani awalan waxaa laga bilaabay qoyskiiba nacam ninkii hawaantiisiiba yani ayuu gaarayaa iyadii waa gaaraysaa oo dad isqabo weeyaan oo yani ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaba dadka kale aan uga banaynin dhexdooda oo iyaga isaga baneeyey markaasuu ninkii sirtii haweentiiba u faafinayaa tan ugu daran taas waay marka af xumo aada iyo aada u daran weeyaan waana marka ilaahay agtiisa dadka ugu sharta badan xagga darajada weeyaan kuwaas dad yacni waxyaabahaas oo kale yeelana waa jiraan weliba waqtiyadan dambe oo iclaanka ama yacni warbaahintu ay iska noqotay wax meel kasta iska taallo oo mobiladii ay kaamarooyin ku jiraan oo yacni internet yacni kombyutaradii loo adeegsan karo oo wixii xataa wax aan sax ahaynoo beena xataa la farsamayn karo oo la samayn karo iska badatay qofkan sumcadda uga dil iyo reerkan sumcadda uga dil darteeda wuxuu u sameynayaa marka gabar buu marka wuxuu ku sameynayaa wax uunan ama ama yacni dhacday ama aan dhicinba ayuu intuu meelaha geliyo ayaa laga yaabaa in adduunka o dhan marka uu ku wada baahiyo saqajaannimo iyo wax aada iyo aada u foolxun marka waxyaabahan dee mafaasidda iyo dhibka ay wadato ayay kamid tahay iclaanku oo wato ama warbaahintu ay wada waxyaabahan yani technologygan oo ay wataan buu ku jiraa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacan cabdillahi bni cumara marka gurigooba ka bilowdaaba labada isqabto horta sirtooda waa inaynan meel kale gaarin oo reero kale iyo dad kale inaanay u gudbin weeyaan nacam marka islaamka wanaagiisa bal arag ayb dadadka kale oon islaamka aan ahaynna da iyagu sir uma qarsano oo waxaa laga yaabaa inay telefisyoonka lasoo istaagaanba nacam waxyaaba aada iyo aada u foolxun oo qoyskii ku saabsan oo joornaaladii lagu soo qoro meel walba lagu lagu baahinayo nacam laakiin islaamka in la ilaaliyo waxyaa xataa haddaad furto oo haweentaas ay kugu xumaato inaad sirteeda iyo waxa aad yacni idinka idinka dhexdhacay inaad ka sheekaysa ma aha wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana cumara radia allahu canhu cumar xiina markii ta-ayamad ay garoobowday oo ay garoob noqotay ama carmal ay noqotay bintuhu gabadhiisa xafsatu ahayd gabadhiisii xafso ahayd markii yacni laga dhintay markaa sidaa marka ay ku noqotay yacni nin la-aan ay ku noqotay qaala waxa uu yihi cumar laqiitu qaala waxa uu yihi laqiitu cuhmaana bna cafaan baan la kulmay radia allahu canhu facaradtu calayhi waxaan u bandhigay xafsata xafsaan u bandhigay cuhmaan baan u imid markaasaan waxaan idhi xafsa ma guursanaysaayo ma kuu guuriyaa ilawaa gabadhiisii nacam waxaa laga qaadanayaa bukhaarina oo u baabaystay ninka gabadha oo weliga u yahay ee u dhalay ama la dhalatay inuu qof wanaagsan ou dhihi karo yacni ayna wanaagsan tahay makuu guuriyaa inuu dhihi karo ay wax fiican tahay nacam mar haddii cumar uu sidaa yeelayo ayb cusmaan buu marka u yimid makuu guuriyaa buu ku yiri facaradtu eh, nacam facaradtu calayhi xabsata baan u bandhigay faqultu waxaan idhi in shi'ta haddaad doonto ankaxtuka waan kuugu nikaaxayaa xabsata binta cumar waxaa kaloo laga qaadanayaa ankaxtuka marka uu leeyahay garoob inaysa isguuri karin oo in la guuriyaa ay tahay in la guuriya inay tahay lama qasbi karo dabcan waa in yacni laga qaataa idin laakiin soomaalida waxay iska yaqaanaan garoobka weli uma baahna waa u baahan tahay weli gabar iyo garoob lama kala saarin gabar iyo garoob labaduba lama kala saarin bal waxaa soo aroortay qowluhu tacaala waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf aayaddaas macqil ibni yasaar ayaa walaashiis nin ku daray waa furay ciddadii baa dhammaatay markaasuu mar labaad inay isguursadaan bay damceen waa u diiday marka wallaahi baanan kuu guurinaynin buu yidhi adiga sooma furin ciddadiisoo kaama dhammaanin ma guurinayo markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan soo dejiyey oo uu leeyahay haddaad haweenka furtaan oo ciddadoodu ay gaaraan falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna nimankoodii hore inay nikaaxsadaan ha u diidinina haddii marka yacni eh, macqil uusan talaba ku lahayn ee iska guursaaba la dhehi lahay maxaa diidmadiisu maxay macnua samey lahayd nacam haddaan weli loo baahnayn aayaddaasna waa aayadda alimaamu shaafici asalka oo uga dhigtay una daliishaday nikaax in weli loo baahan yahay nacam fii kitaabihi alum kitaabkiisa umka nacam marka eh, madhabkana saasou qabaa weli la-aan inaan waxba la guurinin bau qabaa madhabka imaamu shaafici marka waa kaa aayaduna saasay leedahay axaadiistuna saasaa ah ku cad qaala waxa uu yidhi sa anduru waan fiirinayaa fii amrii arrinkaygan ka fiirsanayaa oon eeg eegayaa nacam waa kasoo tashanayaa wa falabidtu layaaliya habeenne ayaa nagaaday uma laqiyanii waa ila kulmay fa qaala waxa uu yidhi qad badaa lii waxaa ii muuqday aniga anlaa atasawaja inaanan guursanin yowmi haada maalinkaygan kan ah yani maalinkan kana yani waqtigan xaaligaa inaanan guursanin baa ii muuqatay buu yiri naam falaqiitu abaa bakrin cumar waxau yihi abubakr baan la kulmay asidiiq radia allahu canhu faqultu waxaan idhi in shiita haddaad doonto ankaxtuka xafsata binta cumar ayaan kugu nikaaxinayaa marka yacni maahan inuu isagu yani xafsa inaysan qiimo lahayn ma aha inagu saasaan uqaada lahayn nacam laakiin qiimo waa leeda bal waa xadiidkii abu daawuudka ku sugnaa wuxuu ahaa nabiga in la amray ee layidhi raajichaa u laabo soo celi xafsa fa inahaa sawaamatun qawaamatun nacam haween toosnaan badan oo soom badan in eh, saa marka loo yani nabiga loogu amray sala allahu alayh waali wasalam marka fasamata waa aamusay abubakrin abubakr radia allahu canhu falam yarjic ma celinin ilaya xaggayga shayan waxba kuma soo celinin waa iga aamusay war iguma soo celinin buu yidhi fa kuntu calayhi fa kuntu waxaan ahaa calayhi isaga korkiisa aan u ahaa awjada minii mid loogaga carab badan yahay calaa cusmaana cuhmaan yacnii waan ka yar xumaaday buu leeyahayo yacni aadaan uga xumaaday aamusitaanka uu iga aamusay waxna uunan igu soo celinin falabidtu layaaliya habeenne ayaan nagaaday uma khadabaha anabiyu sala allahu calayh waalihi wasalama nebigii baa soo doonay marka iyadii fa ankaxtuhaa waan ku waa ku nikaaxiyey iyaahu isaan ku nikaaxiyey rasuulkan ku nikaaxiyey buu yihi sala allahu alayh waalihi wasalama ayb culummada markay ka hadlayeen khusuusiyaadka rasuulka waxaa kamid ahaa dabcan oo lagu daraa haween hadday isu soo hibeysoo kale nabiga sal ll ly slam inuu guursan karo welina isaga aan laga rabin nacam saasaa yani kutu kutubta yani ibnu jariirna tafsiirkiisa waa ku ishaarayaa wamra-atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy meelaha suurat laxzaab iyo waa uu kaga hadla nacam taa marka nebiga khusuusiye ou lahay way nacam laakiin hadda nin joogo inuu yidhaha haweenaa isukay soo hibaysa waa iska guursanaa biduuni weli wax jira maaha waxaas oo kale nacam ayb waxbay isku qasayaan dadkan nacam oo nebiga nikaaxa laguma ciriirinin sagaal ayayuu ka dhintay rasuulka sal alla ly slam yaa sagaal guursan kara hadda nacam falaqiyanii abubakrin abubakar oo hal mar yaa guursan kara yani sagaalka falaqiyanii abuubakrin abuubakr abuu waa ila kulmay faqaala wuxuu yihi lacallaka wajadta calaya waxaa laga yaabaa ina ii carootay xiina caradta markaad iisoo bandhigtay calaya aniga xafsata a iisoo bandhigtay falam arjic kuguma aanan soo celinin markaa ilayka xaggaaga shay-an waxba aanan kugu soo celinin fa qultu waxaan idhi buu yihi nacam haa waa kuu carooday buu yihi qaala fa inahu shaaniya lam yamnacnii iima diidin an arjica ilayka inaan xaggaaga usoo celiyo on kuusoo jawaabo fii maa caradta waxaad iisoo waxaad bandhigtay calaya korkeyga a kusoo bandhigtay ilaa anii kuntu ilaa liannii aniga inaan ahay mooyaane kuntu inaan ahay calimtu inaan ogaaday ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama nebiga dakarahaa inuu sheegay arrintaa nacam oo waxaan aan kaaga aamusay nebigii baan ogaadayo inuu sheegay inuu xabsad dooni rabo nacam falam akun ma aanan ahayn buu yidhi liufshiya inaan mid faafi inaan faafinayo sira rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka sirtiisa walow tarakaha nabiyu nabigu hadduu ka tegi lahaana sala allahu alayh waali la qabiltuhaa waan aqbali lahaa buu yihi nacam aniga waxaa adiga iga kaa diiday oo aan kaaga aamusay buu yidhi nebigaan maqlay inuu dooni rabo xabsa marka inaan nebiga sirtiisiina sheego war aniga maya nebiga usoo socdo inaan dhaho taas waxa uu yidhi taasaan diidayay buu yidhi nacam oo nebiga sirtiisa inaan faafiyo ayaan diidaya hadduu ka tegi lahaa rasuulka oo anaa guursan lahaaba buu yiri oo qaadan lahaa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey maxalu shaahidka marka meeshaas waxaa weeyaan falam akun liufshiya sira rasuuli llahi sal l slam qowluhu ta'ayamad ay saarad ay ahaatay bilaa zawjin nin la-aan wa kaana zawjuhaa ninkeeduna waxa uu ahaa tuwufiya radia allahu canhu in la oofsaday wajadta ay qadibta wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kuna aswaaju nabiyi sala allahu alayh waali wasalam cindahu nabiga xaasaskiisa agtiisay ahaayeen fa aqbalat faatimatu faatima ayaa soo qaabishay radia allahu canha tamshii iyadoo xaal ay soconayso maa tukhdiu xaal aynan gefaynin mishyatuhaa habsocodkeeda ounan gefaynin min mishyati rasuulillahi sal ly slam nabiga habsocodkiisii shay-an waxba ounan gafaynin ka gafaynin yacnii faatimaa timid iyadoo nebiga xaasaskiisa uu joogo gabadhiisii faatima radia allahu canha iyadoo soconayso soo soconaysay soo qaabishay socodkeedana socodka nebigu u shabahay oo aynan yani socodkii nebiga aynan gafayninba habkii nebiga u socon jiray falamaa ra-aahaa markuu arkay raxaba biha waa soo dhaweeyey axaadiista qaar waxay tilmaamay riwaayaadka qaar nebigu inuu u istaagi jiray oo uu soo dhaweey jiray iyadana inay saasoo kale yeeli jirtay culamada marka waxay ka qaataan wiilku waalidkiis inuu u istaagi karo waalidka wiilkiisoo kale inuu u istaagi karo qof safar marku kasoo galo waa loo istaagi karaa qof markay nicmo oo kale kusoo korodho waa la marxabaysii karaa waa loo istaagi karaa intaas aathaar iyo baa loo hayaa laakiin wixii intaas ka baxsan oo shaqo laga dhigta iyaga ma banaana taa iyada xadiid baa wuxuu ah man axaba an yutamahala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar qofka jecel dadku inay u istaagaan naarta meeshuu ka geli lahaa diyaarsado waxyaabahan askarta iyo shaqadooda waa waxaa weeyaan iyo yacni iskoolada waxa dadka lagu bari jiray oo laleeyahay macalinka lil ixtiraam waayo macalinka markuu soo galo hala istaago oo haddaan la istaagin ilmihii la garaacaayo ama yacni ay dhici kartaba in eh, qofkii dishibiliin xumo loo qoraayo kale waxaasoo dhan waxaa weeyaan hadigii nabiga waa soo horjeedaa sala allahu alayh waalihi wasalam nacam ayb iyo ayaguna shuyuukhda markay meel kasoo galaanba jaf in loo dhaho jecel oo loo istaago loo soo ordo kuwa loo soo gurguurtana waa jiraan nacam iyo kuwo biyaha ay ku dhaqdhaqdaan lacabo waxaasoo dhan wax aan jirin weeyaan nacam ayb waxaasoo dhan waxaan jirin weeyaan nacam soo ma garan marka masaladan waxaa aada u fahfaahiyey ibnu xajar fatxulbaariga kitaabulistiidaanka iyo meelahaas uga hadlay baxthi waxaa jiray marka bacd alculamaa masaladan yacni qofka lilixtiraamna loo istaagi karaa imaamu nawowi risaaleyro atarkhiis la yidhaahdo ka qoray ibnulxaajina waa aadou yani masaladaas uga dhinaca kale uga istaago inaan la yeeli karin ibnu xajarna warka wuxuu kusoo koobay meelihii nusuusta ay kusoo aroortay istaaga in loo istaagi karo meelahaynan kusoo aroorinoo sida caadiga ahna waa inaan la istaagin qofku marka hadduu jeclaado weliba oo u arka ixtiraam dara inay tahay maxaa laygu istaagi ay ku dagaalamayo khatar waay taas oo kale bal nabigeena sala allahu anas wuxuu leeyahay xadiid saxiix ah anas baa wuxuu leeyahay asxaab nebiga cid aan ka jeclayn ma jirin mana u istaagi jirin buu yidhi sababtuna waxay tahay nicidda aan ognahay inuu nacaayo nebiga sal l l slam arrintaa nebiga waa nici jiray marka wax nebiga nacaayo yani laguma farax geli karo rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam marka ma u istaagi jirin annagoo og yacni jeclaan lahayn inaan u istaagno laakiin isagaa nacaya rasuulka sala allahu alayh ali wasalam haddii marka nebigu uu tawaaducaayo oo addoon yacni inuu tawaaduco ou rabo oo una iskibrinaynin adaa uga owleysan marka ila isagiyo nebi ahba oo yacni e, rasuul ilaahay oo ambiyada ilaahay lagu khatimay hadduu sidaa yahay dhaqankiisa hab dhaqankiisa maxaa adiga kaa celinaya marka hadaad naam falamaa ra-aahaa markuu arkay raxaba bihaa waa soo dhaweeyey wa qaala waxau yihi marxaban bibnatii marxaban soo dhawaaw bibnatii gaba gabadhaydiye yacnii marxaban saadafta raxban wa nacam soo dhaweyn ayaad heshay wa yani saas ay ku nasbisan tahay nacam bibnatii yani gaba gabadhayda soo dhawow yani uma markaa dabadeed ajlasahaa waa fariisiyey can yamiinihi midigtiisa ayuu fariisiyey oo can shimaalihi ama bidixdiisa uma saarahaa waa u siraystay marka hadal buu nebiga hoos ugu sheegay dhegta ugu sheegay fabakat waa oysay bukaa-an shadiidan ooyin aada u daran bay oysay yacni waxay ahayd markaan yani nebiga ajalkiisi waqtigiisa inuu soo dhawaaday yaa marka ayuu u sheegay ooyinta marka taas falamaa ra-ahaa markuu arkay jazacahaa argagaxeeda saarahaa waa u siraystay athaaniyata mar labaad fadaxikat way qosashay markaas faqultu lahaa marka culamada waa ibnu xajar uu leeyahay markan dambena waxay ku faraxday waxaa weeyaan axaadiidta qaar sida ay tilmaantay inuu ku sheegay sayidatu nisaai ahliljana inay tahay ahlujanada haweenka gelaya sayida iyada inay hor yani u tahay yani horqabad u tahay taas weeyaan marka waxa uu ku sheego faqultu lahaa markaasa waxaan ku idhi khasaki rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka wuxuu kugu gaar yeelay min beyni nisaa'ihi haweenkiisa ka soke bisiraari siryaalo uma markaad dabadeed anti adiga tabkiina waad ooynaysaa falamaa qaama rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka markuu kacay sa-altuhaa waan su-aalay maa qaala laki rasuulullahi sal ly slam rasuulka muxuu ku yiri hadalkii uu ku dhahay rasuulka waa maxay qaalad waxa ay tiri maa kuntu anigu ma ahi ufshi inaan afshii inaan faafinayo calaa rasuulillahi sal ll ly slam rasuulka aan ka faafinayo sirahu sirtiisa falamaa tuwufiya rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka markii la oofsaday qultu waxaan idhi cazamtu calayka yacnii fiiri hadalkan faatimo oo u siraystay shiicadu ayagu meel kale la qaadaan oo waxay yidhahdaan waxyaabaha uu siraysanayo nebigu u sheegaayo saa ugu siraysanayo waxay tahay imaamada masalat limaama waayo oo yani waxay leeyihiin nebiga haddaan hadduu dhinto kadib cali in yani eh, eh, khaliifada in cali uu leeyahay waxaas ayay leeyihiin jawaabteeda waxaa loogu jeeda iyaga laftirkooda usuushooda lagu naqdinaa marka oo min usuulihim waxaa kamid a ah arkaanulimaanna ugu jirta iyaga alimaama waxaa la yihahha imaamadu waxay yidhaahdaan waa asluddiin qofka hadduunan imaamkiisa aqoonin ama imaamyada haddaada baranin waxay kuleeyihiin yani mumin ma islaamka maba ku jirtidba nacam mumin maba tidba marka mas'alada saa u weyn oo diintaba waa lagu soo galaa ay leeyihiin imaamada masalada sidaa u weyn nabiga aan ognahay nebigana in la faray yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatahu wallahu yacsimuka min annaas nebigana la faray mas'aladii ugu weyneyd masaa-isha miyou qarinaa marka yahay hal qof keliya kelima ku qarinaa nebiga tawxiidkii baa lala soo diray banaanka u keeni jiray waa lagu dhibay waa lagu rafaadiyey yani gaalada waa ku dhibeen waa u dul qaatay nacam fasdac bimaa tu'maru baa layidhi waxa lagu faraaya banaanka keenaa layidhi nacam marka masale imaamo aho ayagu ay leeyihiin waa bimanzilati laa ilaha ila allah oo kale oo haddana faatimo keliya lagu qariyey ahlu beyt lagu qariyey waa min khuraafaatihim wa min wasaawisihim weyaan nacam ayb Eh, qultu waxaan idhi markii nebiga uu dhintaa caaisha waxay tiri qultu waxaan ku idhi casamtu calayki waxaan kugu dhaariyey yani bimaa lii waxa aniga aan kugu leeyahay calayka adiga korkaaga ahaado min alxaqi xaq ah xaqa aan kugu leeyahay oo alla yacni ku saaray oo aniga aan kugu leeyahay aan kugu dhaariyey lamaa xadatinii waad ii sheegaysaa maa qaala laki rasuulullahi sal ly slam wuxuu rasuulka ku yidhi nabiga uu ku yidhi ayaad ii sheegaysaa faqaalat waxay tiri ama ama alaana hadda fa nacam haa amaa xiina saaranii marku yacnii markuu nabiga dhintay ka gadaale amaa xiina saaranii markuu ii siraystay fi lmarati aluulaa markii hore fa ahbaranii wuxuu ii sheegay ana jibriila jibriil kaana yucaariduhu lqur'aana qur inuu u bandhigi jiray fii kulli sanatin sanad kasta labadooda inay isku akrin jireen maratan mar ow maratayni ama laba jeer wa anahu caaradahu laana hadda inuu u bandhigay sanadkan ma rabta inay laba jeer inay khatimeen qur-aanka wa inii aniguna laa uraa la imala gelin maayo al-ajala waqtiga la itusi maayo ilaa qad iqtaraba inuu soo dhawaaday mooyaane wax kalena aniga u malayn maayo arrintan inay tahay ilaa waqtigeyga inuu soo dhawaaday ma aha fataqi llaaha ilaahay ka cabso wasbirii sabr fa inahu nicma asalafu ana laki waaka wuxuu nabiga u siraystay dabaab iyada iyadii baaba sheegeyso nebigaa madaxtinimo noo siraystay iyo kanuuna waxaas maba dhihin banaa ayb faataqi llaaha ilaahay ka cabso wasbirii sabr fainahu nicma asalafi salafi fainahu shaniya nicma asalafu mid yacnii hore yaa wanaagsanaaday ana aniga almaqsuusu bilmadxi amaanta midka lagu gaaryeelaya ana weeyaan laki adiga aan ku hormaro yacni mid hormaray oo adiga kaa hormaray yaa nicmo lahaaday oo aniga ah yani horumarinta aan kaa horumaray yani waxaa weeyaan waxu aada ku wanaagsan weeyaan fabakaytu waan ooye bukaa ooyinteyda ooyintayda aladii ra-ayti aada aragtay falamaa ra-aa jazacii argagaxayga markau arkay saarani thaaniyata markii labaad buu ii siraystay faqaala waxa uu yidhi yaa faatimatu faatimaay amaa tardayna miyaadan ku raalli noqonaynin an takuunii inaad ahaato sayidata nisaa-i ilmu'miniina mu'miniinta haweenkooda sayidada midda u ah oo yani horaadka u ah aw amase sayidata nisaai hadihi lumma ummadan yani haweenkooda sayidadeeda inaad noqoto fadaxigtu waan qostay waan qoslay daxiikii qosolkayga aladii ra-ayti aada aragtay muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim ayb marka dadka ahlu sunnadana saan un bay aaminsan yihiin oo ahlu beytka waa qiimeeyaan waa darajeeyaan faatima radi allahu canha manaaqib iyo fadaa'il bay leedahay sayidatu nisaa ahli ljana inay tahaan rumaysannahay maxay rabaan oo kale marka shiicada ma inaan caabudnay rabaan ma nacan ayb faatimana lama caabudo aabaheedo rasuulka ah sala allahu alayh ali wasalamna halli caabudo ma dhihin marka ilahay keliya un baan caabudeyna wacan thaabitin can anasin radia allahu canhu qaal thaabit bnu aslam albunani weeyaan ardaygii anas weeyaan radia allahu canhu anas qaala waxa uu yihi ataa calaya rasuulullahi rasuulka iyimid sala allahu alayh ali wasalam o ana aniga oo alcabu ciyaarayo maca alghilmaani la ciyaaraya ilmaha yaryar fa sallama calaynaa waana salaamay waxaa laga qaadanayaa marka nebiga inuu ilmaha u turi jiray oo uu salaami jiray fa bacahanii waa i diray fii xaajatin dan ayuu ii diray fa abda-tu waan soo daahay calaa ummii hooyaday ayaan kusoo daaayaan kasoo daahay hooyaday korkeedaan kusoo daahay oo waqtiga aan guriga tegi jiray waxaa ka soo yar daahay falamaa ji-tu markaan imid qaalat waxaay tihi maa xabasaka maxaa ku xabisay oo kusoo daahiyey faqultu waxaan idhi bacahanii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaa i diray lixaajatin dan bou ii dirsaday xaajo qaalat waxa ay tihi maa xaajatuhu dantiisu maxay ahayd qultu waxaan idhi buu yihi inahaa sirun waa sir qaalat waxa ay tihi laa tukbiranna ha u sheegin bisiri rasuulillaahi rasuulka ilaahay sirtiisa axadan qof ha u sheegin nabiga sirtiisa cid ha uga warramay qaala anasun anas waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee low xadadtu bihi axadan qof haddaan u sheegi lahaa adiga hortaa thaabit haddaad tahay la xadadtuka bihi waan kuu sheegi lahaa yaa thaabitu thaabitow nacam marka adna waa kaa qarinaa cidna u sheegi maaye nacam saasuu leeyahy nacam waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan anas nin yar bau ahaa oo markauu nebigu madiine imaanaya hooyadiisa hooyadiis baa u keentay inuu nebiga u khidmeeyo saxaabadii yani sanad markuu sagaashan iyo saddex meelahaas camal ahaa buu dhintay xataa waa aadka u daaday buu ahaa isagoo haddana sidaa u yar oo ilmo la ciyaaraayo ayaa nebigu wax u dirsaday waxuu fahmay oo garaadkiisa iyo fahamkiisa ou keenay sirta nebiga inuuna cid u sheegin isagoo yaroo nin ilmo la ciyaaro ah wiil yaroo ilmo laciya la ciyaaro ah waxaad garanaya marka jiilka asxaabta sida ay yacni u tarbiyeysnaayeen iyo say u fahamsanaayeen iyo diinta dadka haddii lagu tarbiyeeyo si fiican oo sida ay tahay loo baro inay caqli iyo yacni rasaano iyo deganaan inay ka kasbanayaan in diinta laga kasbanayo laakiin haddaan diinta la fahmin rasaano iyo caqli lama helayo ayb walidaalika hadda dadku ayagoo laga yaabo labaatan ilaa soddon sano udhexeeya ayaa wax hadda loo dhiibo karo ay iska yar tahay amaba u dhiibad keliya maba aana yani dadkii waaweynaababa xataa aan sirta xifdi karinba khaasatan haddaan anaga soomaali aan nahay waxaa laga yaabaa qofku inuu yiraahdo warniyaho sir baa loo soo dhiibanaya markaas wuxuu leeyahay waa ku arrintaan arrintiiba kuu sheegaya markaasuu kuleeyahay niyo waa siraa laygu yiri niyo ha sheegin adigan hadday sir tahay muxuu sheega asagana ayb waa sira ha sheegin marka markaasuu sheegaya marka aad ah, ma fiicna sidaasoo kale ayb ayb hay waxaa weeyaan waxay ahayd inuu markii horeba inuu sheego maba ahayn banaan marka haddii la yidhi war waxaan waa sir ha sheegin isaga haddii la dhahay inuu mid kale inta u sheegay yiraa ni adna ha sheegin waa wixii maqsuudkii maqsuudkii dhan baaba meesha ayaa baaba-aya ayb mana sirta xifdigeedana aaday noogu yartahay maa marka waxyaabaha sirta dadku yani ay qofka ku aamintaan ama noqon kara xataa sir xataa haddaunan ku dhihin war waxaan sir waa ha sheegin xataa haddii uunan ku dhihin adu u garato waxaan inay sir tahay oo haddii qofkaanu ay ka faafaan inay khatar tahay rawaahu muslim warawa lbukhaariyu bukhaari xadiidka uu wariyey bacdahu qaarkiis buu wariyey mukhtasaran baabu lwafaa'i bilcahdi wa injaazi lwacdi baabu lwafaa'i oofintii ayuu u baab bilwacdi la oofiyo ballanta bilcahdi la oofiyo wa injaazi lwacdi iyo ballanqaadka oo la fuliyo labay kala tahay cahdiga oo la oofiyo hadaad la ballanto ballanta inaa u oofiso waxaa kula ballantay wa injaazi lwacdina waxa ay tahay haddaad ballanqaad samayso adiga ninkii waxaas yeelo waxaasaan siinayaa wixiibuu la yimid waa ina siisa nacam ayb sakaawo kitaabu ka alifa nacam iltimaasu saas kale iltimaasu hadda magaciisi baa iga sii maqan laakiin masaladan cahdiga iyo yani injaazulwacdiga iyo iyo uga hadlaa iltimaasu sacdi saasoo oo kale layraa fi fi lwafaa'i bilcahdi waa mabuuc risaalo mabuuc masalada ku qaala allahu tacaala alla waxau yihi wa-wfuu bilcahdi ballanta oofiya ina alcahda ballanku kaana mas-uulan buu ahaaday mid laysweydiinaya waqaala tacaala wa oofiya oofiya illaahi ilaahay cahdigiisa idaa caahadtum hadaad yani ilaahay subxaana watacaala aada ballan la gashaan wa qaala tacaala yaa ayuha hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey owfuu oofiya bilcuquudi cuquudda ballamada iyo yani caqdiga idin dhex maraya adiga iyo dadka kale oofiya wa qaala tacaala marka cahdigu waa caam marka ama gaalaha lala galo ama muslimiin ha lala galo mar haddii cahdi la saxeixo oo la galo waa in cahdiga laga soo baxo qoladii cahdiga lala galay hadday iyagu buriyaan cahdiga ee ay noqoto cahdigii iyo heshiiskii inuu baaba-ay waa in loo sheego nabiga u sheegi jiray hadigiisa saasoo a ah, ballanti aan wada galnay waa dhammaatay iska ogaada buu dhihi jirnaa wax isku qasqas oo yacni aan la fahmi karin ma ahayn waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawa ya ayuha ladiina qaala tacaala yaa ayuha aladiina ku yaamanuu rumeeyo lima taquuluuna maxaad u dhahaysaan maa laa tafcaluuna wax aydan samayneynin maxaan hadaad ballan qaado ballantiina aadan kasoo bixin waxaa ku dhawaaqday waxaadan samayneynin kabura maqtan kabura waa weynaaday maqtan min jihati maqtin buu u weynaaday cind allahi ilaah agtiisa an taquuluu inaad tiraahdaan maa laa tafcaluuna waxaydan samayneynin wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal aayat lmunaafiqi halaathun munaafiqa calaamadihii calaamadiisa waa saddex idaa xadatha hadduu sheekoonayo sheekaynayo kadaba been buu sheegaa wa idaa wacada hadduu ballan galana akhlafa ballantiisa waa khilaafaa waa ka baxaa waida tumina haddii lagu amaaneystana khaana amaanada waa khiyaana muttafaqun calayhi zaada fi riwaayatfii riwaayati limuslim wuxuu ku ziyaadiyey riwaaya muslim usugnaatay wa in saama ha soomo wasallaa ha tukado wa zacama ha ku andacoodo ha sheegto anahu muslimun inuu muslim yahay habad sheegta hadduu doona <coughs> waxaa laga qaadanaya marka nifaaqa hadda xadiidkan lagu sheegay waa nifaaqu nifaaqu lasqar nifaaqul asqar marka laleeyahay maaha inuu yani dembi sagiira uu yahay ma aha munaafiqnimada laba nooca mid waa gaalnimo waa midka qur-aanka uu ka waramo waa uurkii waa ka gaal afkii waa ka muslim min annaasi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri wama hum bimuminiin kuwa ilaahay leeyahay waa kuwaas marka nifaaquhum waa nifaaq akbar ah nifaaqu lasqarna waa jira ama nifaaq camali ah ninkan iimaankii iyo waa rumaysan yahay laakiin waxaa kala duwan qowlkiisa iyo ficilkiisa nifaaq asqar aan leeraha kaas kan xadiidku sheegaya kaas waa qofka maku gaaloobayo marka midkan diinta loogama baxo laakiin nifaaqa kale ee weyn ayaa lagu gaaraa oo jaranjaro u yahay naam qofka marka inuu ka dheeraado waa sidiisaba waana noocan midka ay asxaabta iskaga baqi jireen kan waay cabdullahi bin abi muleyka radia allahu canhu raximah llah taabicigaas wuxuu yihi adraktu halaaثiina min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kulu minhum yakaafu calaa nafsihi اnifaaq waxaan soo gaaray soddon saxaabada rasuulka kamida mid kastoo iyaga kamida naftiisa wuxuu uga cabsan jiray munaafiqnimo saasuu dhihi jiray aayatulmunaafiqi munaafiqa aayaddiisa ama calaamadiisa halaaثun saddex weeyaan idaa xadatha hadduu sheekeynayo kadaba been buu sheegaa yani weliba waxaa usii daran qofkiio ku rumaysanayood og tahay inaad yani been un u sheegaysid naam ood been kusii wado isagiina waa ku rumaysanaya waa daacad buu ku yahay naam taasaa ugu daran waidaa wacada haddii uu yacni yabooho oo ballanqaadkii wax uu sameeyana akhlafa ballanqaadkii waa ka baxaa waida atumina haddii wax lagu amaaneystana kaana waaqiyana muttafaqun caleyhi zaada fi riwaayati limuslim wain saama ha soomo wasallaa ha tukada wazacma anahu muslimun ha sheegto inuu muslim yahay wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal arbacun afar man kunna man ruuxii kunna ay ahaadaan fiihi isaga dhexdiisa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu munaafiqan munaafiq khaalisan oo yani baraxla munaafiq khaalis ah uu ahaaday afar ninkii laga wada helo waman kaanat waman ruuxii kaanad ay ahaato fiihi isaga dhexdiisa khaslatun qeyb oo minhuna iyaga kamida kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ah khaslatun qeyb oo min annifaaqi nifaaq ah xataa yadacahaa ilaa uu ka tegaayo waa inta kugu jirta afartan hadday kugu wada jirto munaafiq khaalis haddii mid kugu jirtana intaasaad ka tahay munaafiq ida tumina haddii lagu amaaneysto xataa yadacahaa ilaa uu ka tago ida tumina haddii lagu amaaneysto khaana uu khiyaanaya wa idaa xadatha hadduu sheekeynayo kadaba been buu sheegaya wa idaa caahada hadduu ballan dad uu la galo qadara waa dhakrayayo waa khiyaanaya ballantiiba uga baxayaa ballanta yani meeshaas isugu imaanaynaa keliya ma aha ahan ka ballaaran tahay macaanideeda almuslimuuna calaa shuruudihim heshiisaa la gashay waa la saxeexatay heshiiskii aada la saxeexatay haddana kusoo kala jeeraysan markaas baa waxaa ku kacday marka heshiiskii baad ka baxday waxba iyadoo aynan jirin waa ku khiyaantay qofkii waa lamid waxaaso dhan xataa nabiga caleyhi salaatu salaam heshiisyada gaalada oo la galo mwaa waa tixgelin jiray lidalika xadiidkii bukhaari kusugnaa waxuu ah man qatala mucaahada fii kanhihi lam yarax raa'ixata aljanna qofkii nin mucaahada yani gaal mucaahada oo cahdi ku yimid wadanka muslimka qofkii dilo intuu u dhuunta dilo jannada carafteeda ma oriyo yiri nabiga sala allahu alayh waali wasalam marka diinku ma ahan qofka hawadiisa ma aha ee waxaa weya waa waxyi diinka ilaahay waxyi waa nacam waxyigaas hadduu hawadaada waafaqana waxaa weeyaan waa waa waa qaadanaya haddaad tiraahda hawadaada markuu ka hor yimaado iyo wax aad rabtana aad ka leexato de taas hawadaada unbaad caabudeysaa nacam diin ma ah wax aad wado wa idaa khaasama haddii uu doodana fajara daacada ilaahay buu ka baxaa yani waxay culamada ku macnayeen hadduu doodo doodii buu ku faajiroobaayo xaqii ayuu wuxuu u sawiraa baatil baatilkiina xaq buu u sawiraa waa aladu lkhasin waa nin dood badan oo xaqiibuu baatil usawiraa baatilkiibuu xaq usawirayaa marka daacadiibuu uga baxayaa dood hadduu doodana muttafaqun caleyh wacan jaabirin radi allahu canhu qaal qaala linabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabigaa wuxuu igu yidhi low qad jaaa maalu lbaxrayni low qad jaaa haddii uu imaan lahaa maalu lbaxrayni baxrayn maalkeeda qad acdaytuka waan ku siin lahaa haakadaa sidaan wahaakadaa sidaan wahaakadaa sidaan baan kuu siin lahaa falam yaji ma imaanin maalulbaxrayni baxrayn maalkeedii xataa qubida annabiyu sala allahu alayh ali wasalam ilaa nebiga uu dhintay maalkii baxrayn markii nebigu dhintay buu yimid sala allahu alayh ali wasalam falamaa jaa-a maalulbaxrayn markuu yimid amara abuu bakrin radia allahu canhu abuu bakar waa amray fanaadaa waa dhawaaqay oo waxa uu ku dhawaaqay oo uu yidhi man kaana lahu qofkay u ahayd oo ay u sugnaatay cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahi agtiisa sala allahu calayh waali wasalama cidatun ballanqaad ow amase daynun dayn qofkii kulahaa lahaa falyatina ah noo yimaado maalkii baxrayn markuu yimid buu dadkii u dhawaaqay u naadiyey markaasuu wuxuu yidhi war qofkii rasuulka ballanqaad oo u ballanqaaday ou jiray ha noo yimaado qofkii nebiga dayn ku lahaa ha noo yimaado marka umuurihii nebigu ka tego fulina maxaa yeelay abu bakr waxau ah khaliifatu rasuulillaahi sala allahu alayh waalihi wasalama intii nebigu marka dhinac ugama leexanin isagana dabcan nebiga lama gaari karo laakiin waa aada ugu dadaalay ilaa xataa yani jus-iyaad oo maamulka kamid a ah xataa maka tegin abu radia allahu canhu oo waxaa dhacday markii eh, nebigu markuu dhimanayo ciidankii usaamata bni zayd oo madaxda uga dhigay ayuu diray ciidankii oo aan weli saas madiine uga sii fogaanin ayaa nebigu uu dhintay sala allahu alayh ali wasalam carabtiibaa in badanoo kamida ridooday reebaadiyaalkii iyo dadkii waxa ridoobay dadkaasi aan asxaabta rasuulka ma ahayne dadkii markaa caraabtii iyo reebaadiyii badankoodii waa ridoobeen diintii bay ka laabteen de marka waxaa weya jabhad gudaha ah furantay ciidankanna xaggee u socdaa shaamo u socdaa duulaan ku yahay markaasaa la yihi ciidankan soo celi abuubakarow ee eh, kuwaan murtadiinta ama diinta ilaahay ka baxay kula dagaalan markaasu wuxuu yihi abubakar marka murtadiintiina dabcan waa la dagaalamay laakiin wuxuu yihi ciidankaas nebiga bixiyey ma taabanayo aniga meeshiisa ha aadaan buu yidhi maxaa yeelay shay nebigu uu xiray aniga ma furaayo yii nacam maxaa yeele waxaan ka baqayaa buu yidhi inaan markaa yacni eh, inii akhaafu in khaalaftu amran min amrihi amar amarada rasuulka kamid ah, haddaan khilaaf waxaan ka baqayaa an aziiq inaan yacni sambiriraxdo oon baadiyoobo oo aan lumo ayaan ka baqayaa buu yihi abubakr radia allahu canhu marka yani nebiguna abubakar waa ku kalsoonaa oo naagtii markay u timid rasuulka ilaahi sala allahu alayh wali wasalam wax u ballan qaaday ayaa waxay tiri rasuulka ilaahayow haddii adiga aanan ku arkin ka waran yaan u imaadaa bay tiri markaasuu yihi abubakar u tag buu yii abubakar u tag buu yihi marka kaanamaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisa asagaa yaqaanay meelaha ay kala joogaan cid abubakar ka fadli badnaydna bacda nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama ma jirin asxaabta rasuulka dhammaantoodna in la jeclaadaa diin a nacaybkoodana waa nifaaq say u dhan yihiin asxaabu rasuulillahi markaa sidaa buu yihi abubakar fa ataytuhu waan u imid buu yihi marka jaabir haddaan ahay waan u imid buu yihi fa ataytuhu waan u imid waqultu lahu waxaan ku idhi ina nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala lii wuxuu igu yidhi kada wakada sidaa iyo sidaa faxathaa lii waa iisoo cantoobiyey xafyatan cantoobo ayuu iisoo cantoobiyey facadadtuhaa waan tiriyey buu yii xoolihiiba intuu saas sacabka uusoo qaaday buu igu soo yani yaa iisoo cantoobiyey facadadtuhaa waan tiriyey faidaa hiya waaba iyada oo khamsu mi-atin shan boqol weeyaan qaala lii wuxuu igu yidhi khud mithlayhaa labalaabkeedana qaada buu yidhi markii hore sooma dhihin yani sidaan iyo sidaan sidaan baan kuu siinaya saddexdii qayboodba waa siiyey marka mutafaqun calayhi xadiidka bukhaariiy muslim baa soo saareen baabu lmuxaafadati calaa mactaadahu min alkhayri qofka waxa uu caadeystay oo kheyr ah in uu ilaaliyo ee uu xifdiyo ayuu u baab yahay wixii kheyrood caado ka dhigatood caadeysatay inaad ilaaliso oo aa xifdiso qaala allahu tacaala alla waxau yihi in allaha alla laa yugayiru ma dooriya maa biqowmin qoom waxa ay ku sugan yihiin oo nicmo ah <coughs> amase musiibo ah ma bedelo ma dooriyo xataa intii yuqayiruu ay ka dooriyaan maa bianfusihim waxa iyaga naftooda ku sugan xaalkooda ilaa ay ka bedelaan ilaahay ummad ma iska bedelo hadday nicmo haysteen xaalkoodii ay bedelaan nicmadii ku kufriyaan waa la bedelaa iyagana nicmadii waa laga bedelaa musiibaa loo keenaya hadday musiibaysnaayeen ilaahay usoo laabtaan oo xaalkooda bedelaan nicmaa loogu bedelayaa wahaa kada na ilahay saas u caadil u yahay oo culimadii marka abu sulaymaan addaaraani ayaa waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray man safaa sufiya lahu waman kadara kudira calayhi ninkii yacnii axwaashiisa iyo acmaashiisa ninka nadiifiyo xaalkiisa waa loo nadiifiyaa isagana ninkii acmaashiisa wasaqeeyana axwaashiisa waa la wasaqeynaa isagana wa qaala tacaala alla waxau yihi walaa takunuu ha ahaanina kalatii tii oo kale naqadat yacni buriraysay oo furfuraysay qaslahaa dunteeda ama liilankeeda min bacdi quwatin adkayn adkaan ka gadaale quwo iyo adkaan kadib ankaahan burin burinaysa yani marka aayaddu sidii la yidhaahdaba haween caqligeeda wax ka dhinnaayeenoo tusaale un lagu soo qaatay bay ahayd oo intay yacni subixii wax intay dun iyo liilan intay qaadata marka ay maanta dhan ay soo hodo soo hodo isku xirxirto isku xirxirto marka markay xarig oo kale noqotay adkaatay haddana dib u furfuraysa adana shaqadeedii bay dib ugu noqon jirtay amase yacni tusaaleba ka dhigo adiga shaqo aad qabatay intaad meel ka gaartay haddana inaad dib usoo laabato ood haddana baabiisaha ka yeelin saas naam baabka uu ku aayadda iyo baabka tarjamada waxay munaasab isaga yihiin qofku hadduu daaco soo waday oo uu ilaahay caabudi jiro raatib ou lahaa hadduu iska daayo raatibkii waa nin gadaal gadaal haddana usoo noqday gadaal gadaalba usoo noqo marka wixii raatiba aada lahayd sidiis ina u wado hadday noqonayd qur-aan aa akri jirtay hadday noqonayd salaado aada tuka jirtay wahaa kada iyo acmaalulkhayr oo dhan sadaqaad caado ku ahaayood waday inaad kala goysa ma aha inaad ka badayso un ma inaad kala goysaa ma aha qaala markastood ilaahay usii dhawaato xaggiisa mowd iyo geeri yani aad kusii dhawaato xaggeedana waaba la waa badiy nebigu waa badin jirayba walankaahu jamcu nikthin weeyaan wahuwa algazlu weeyaan wahuwa algazlu waa dunta leelanka almanquudu ee la furfuray la burburiyey wa qaala tacaala alla waxau yihi walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale uutulkitaaba la siiyey min qablu yacni idinka hortiin fadaala waxaa dheeraaday calayhim iyaga korkooda alamadu waqtigii baa ku dheeraaday faqasad marka waxaa qallashay quluubuhum quluubtoodii wa qaala tacaala famaa racowhaa ma aynan ilaalinin xaqa ricaayatihaa ilaalinteeda dhabnimadeeda markii hore waxaan ilaahay ku farad yeelin bay diin ka dhigteen iyadiina ma ilaalinin laftirkeedii nacam marka qofku wuxuu ilaahay ku farad yeelay inuu ilaaliyo soo kama sii oleysa marka an cabdillahi bni camrin can cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa igu yihi yaa cabdallaahi cabdullaahi ow laa takun ha ahaanin mithla fulaanin hebel oo kale kaana wuxuu ahaa yaquumu leyla habeenkii inuu istaagi jiray ee tukan jiray fataraka qiyaama alleyli qiyaamuleylkii buu ka tegey marka haddii sunanki ay sidaa yihiin id waajibka waaba lagaa rabaa mar walba hadaad waajibkii ka tagto waab waxaa wey waaba waaba yani dunuub waaweyn baad dhex fadhisaa marka ninkan waxaa nebigu xadiidka marka waxaa ku sugan hebel oo kale ha noqonin marka laleeyahy hebelkaas in uu ku ceebeysan yahay arrintaas naam lama magacaabin marka ha noqonin hebel un baa leeyi nacam laa takun mithla fulanin lama dhihin yani magac magaciisa lama magac sheegin maxaa yeele xaaladahaasoo kale qofka magaciisa in la sheega ma fiicna maaal isaga laftirkiisii wax kale inuu kasii qaadaa dhici karto usluubku rasuulkana wuxuu u badnaa dadka inuusan magacaabin nabiga sal ly slam ee keliya inuu dhihi jiray qoomka maa baalo aqwaamin qoom xaalkooda waa maxay waxaabay samaynayaan maxay saa u yeelayaan hebel oo kale ha noqonin yani sarbeebaa ku jirta qofkiina markaas hada hadda xadiidkan hadduu maqlo qofkii laftirkiisa de lamana ceebeynin waa dadaalayaa marka fadhigiibuu ka kacayaa nacam lakin haddii la ceebeeyo isagana waa niyad jabayaan dadka ducaaddana saasoo kale a laga rabaa naam dadka la magac dhabaayo magacooda la sheegaya asal ma aha iyaga in asal laga dhigto dad waxaa jiro iyagu asal ka dhigtay taas nacam oo maa yuqaarib waxaa laga yaabaa laba boqol saddex boqol oo qof in hal cajal keliya un looga hadlo fulan ibnu fulan kada fulan ibnu fulaan oo aan wax danoo hadda ay ka aan jirin kuwa oo u sheegayo waxba kama bartaan diin kama dhageystaan fadwo ma weydiiyaan maxaa marka muxuu ka rabaa marka nacam malasaga faakihaysanaa marka nacam malasaga faakihaysanaa dadka yani ka hadalkooda iyo waqtiga maa lagu dhuminaa taasoo kale marka macnuhuna ma ahan yani markaan leenahay nebigu maa baalo aqwaamin buu udhihi jiray asalka iyo sida qaalibka waa saas macnuhu ma ahan hal qofna lama magacaabi kara ma aha hadday maslaxa ku jirto waa la magacaaba qofka naam marka arrintu saasay wasad u tahay oo dhexdhexaad u tahay mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen baabu istixbaabi tiibi lkalaami hadalka wanaagsan sunanimadiisa ay u baab yahay wa talaaqat ilwajhi weji furfurnaanti fadligeeda cadayntiisii u baab yahay sunanimadeeda yani wa alaaqati lwajhi wa baabu istixbaabi alaaqati lwajhi wejiga furfurnaantiisa sunanimadeediiba u baab yahay in la jeclaysto cinda alliqaa'i kulanka agtiisa oo dadka marka walaalaha markay isla kulmaayaan inay isu weji furaan oo ay isu dhoolla caddeeyaan taas yan saas wey oo weji cabuus qofka uuna noqonin qaala allahu tacaala wakfid janaaxaka lilmu'miniin wakfid raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina u raarici wa qaala tacaala alla waxau yihi walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid qallafsan haliida alqalbi qalbigiisu adag yahay haddaad ahaan lahayd lanfaduu way shu carari lahaayeen min xawlika gaara gaararkaada agaarahaada waa ka carari lahaan waa ka yaaci lahaayeen hadda adiga saas ahaan haddaad ad adkaan lahayd oo qallafsanaa lahayd waa kaa yaaci lahaayeen ayagoo saxaabadii rasuulki ah laakiin nebigu ma qallafsanayn sala allahu alayh waali wasalam ayb marka waxaa laga qaadanaya qofku hadduu saan noqdo waa laga cararaan hadhow marka inuu yiraahdo ma ahan eh, haddii dadkii ay ka cararaan inuu yiraahdo weligeedba dadka ahlulxaqa waa yaraayeen haddana inuu yirahdo waa shubha isaga iska dhaadhicinayo isagaa sabab u ah dadkii inay ka cararaan asagaa sabab u ah markaasu wuxuu daliil ka dhiga haddana weligood dadka ahlu sunnada qari qurabaa ay ahaayeen oo kuleeyahy adiga dabciga nebiga ku toosna dacwadii nebiga oo kala sameey hadday dadka kaa tagaan markaas ay kusoo raaci waayaan qurbadaas maxmuud waay waa fiican tahay taasoo kale lakin adiga dabcigaagi baa diinta wax uga haleynaysaa hadhow markaas hadda sidaa leedahay can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam itaqu nnaara naar ka dhowrsada walow bishiqi tamratin timir jeexeedba ha ahaatay ood sadaqaysataan hal timir jeexeed oo aada sadaq ahaan ula baxdaan yacni naarta uga dhowrsada waxaa laga qaadanaa marka inaan la yaraysanin camalka khayriga ah haba yaraada hadduu doono naar in looga gaashaaman karo hal timir oo aada jeex jeexeed oo aad qof ku sadaqaysato naarta yacni waa waa kaga dhowrsanaysaa waana soo marnay xadiidkan hadda ka hor faman lam yajid qofkaan helin fabikalimatin dayiba kelmad wanaagsan ha uga dhowrsado naarta faman lam yajid qofkaan helin yani naarta ha ka dhowrsado fa bikelimatin ha uga dhowrsado kelmad dayibatin wanaagsan ha uga dhowrsado kelmad fiican ha uga dhowrsado ayb muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radiya marka hadalka wanaagsani ayuu maxalu shaahid yahay baabu istixbaabi diibi ilkalaam oo hadalka wanaagsan naartaa looga dhowrsadaa ilaahayna waa ka dhahay waquluu linnaasi xusnan dadka wax fiican u dhaha waquluu linnaasi baana la yiri waa caam linaas dadkao dhan musley gaal waxay doonaan ha ahaadaan in wanaag hadal fiican oo maqaamka u fiican in lagu hadlo markii yahuuddi ay nebiga u yimaadeen ay ku yidhaahdeen asaamu calayka mowt korkaaga ha ahaaday ku dheheen dhimo markaasuu wuxuu yidhi nebiga calaykum buu yii idinkana korkiina bis un wax kale ma dhihin rasuulka sal l slam caaisha marka markaa maqlaysay waxa ay tiri wacalaykum asaamu wallacnatu yaa abnaa alqiradati walkhanaazir saasoo oo kale ya ikhwana alqirada walkhanaazir markaasu wuxuu yihi waa ka celiyay rasuulka sal l ly slam hadhihin buu yihi saas markaasay tiri rasuulka ilaahay sooma maqlaynin asaamu caleyka inay kuleeyihiin oo adiga ma maqal miyaa buu yiri waxaan aniga ugu jawaabay wa calaykum sooma dhihin mar hadalka yani hadalka in la kan ugu roon in la doorto oo kan kale laga yani hadallada afka uxunxun inaan lagu badsanin hadalkan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal walkalimatu dayibatu kelmada wanaagsani sadaqatun weyaan muttafaqun calayhi wahuwa bacdu xadiidin xadiid qeybtiis weyaan taqadama bituulihi taqadama soo hormaray bituulihi maca tuulihi dherarkiisa lala qabo wacan abi darin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi laa taxqiranna ha xaqirin min almacruufi macruufka xaggiisa shay-an waxba ha ka xaqirin wax wanaagsan waxba haka ha yaraysanin waay macnaheeda laa taxqirana ha yaraysanin min almacruufi shayga macruufka shay-an waxba haka yaraysanin walow an talqaa aaba la kulantid akhaaka walaalkaa biwajhin weji daliiqin furfuran macruuf ha yaraysanin walow walaalka aa kula kulantid weji furfuran intaas xataa macruuf ha yaraysanin taas rawaahu muslim baabu istixbaabi bayaani اlkalaami wa idaaxihi lilmukhaaabi baabu istixbaabi bayaani ilkalaami hadalka caddayntiisa sunanimadeediiba u baab in warka la caddeeyo qofka markau hadlaya hadalka inuu dadka u kala caddeeyo u kala dhigdhigo wa iidaaxihi caddayntiisa lilmukhaadabi midka lala hadlaayo lala waramayo lala khidaabayo loo loo bayaaniyo warka wa takriirihi ku celcelintiisa sunanimadeeda liya eh, nacam liyufhama si loo fahmo idaa lam yufham adaan lafahmi haddaan la fahmaynin ilaa bidalika takraarkaas mooyaane iyo ku-celceliskaas halkan yani aadaabta kalaamku ka hadlayo wuxuu leeyahay yani in hadalka la bayaaniyo la idaaxiyo oo la caddeeyo qofka lala hadlayo loo caddeeyo laguna celceliyo inay sunno tahay ilaa saddex jeer haddii aan la fahmi karin ilaa in lagu celceliyo ma aha saas marka inayuu baabka u baabaystay can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa idaa takalama haddii uu ku hadlo bikelimatin kelmad acaadahaa hadduu ku hadlaayo kelmad acaadahaa waa ku celcelinayo halaatan saddex jeer xataa tufhama canhu ilaa lagaga fahmo ilaa laga fahmo xaggiisa wa idaa ataa hadduu yimaado calaa qowmin qole u yimaadana fasalama calayhim ou salaamo sallama calayhim halaatan saddex jeer buu salaamayo waxaa dhici karta marka inay tahay istidaanka midda la socoto markuu u yimaado usoo galo waa midda labaad markuu ka tegayana salaam baa iyadana ay leedahay saddexda salaam saassaas inay ku saas inay ku imaaneyso saasaa culamada qaarkood ay sheegaan saddexda salaam saasay ku imaaneysa <clears throat> wacan caaishata radia allahu canha qaalat kana kalaamu rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka hadalkiisu wuxuu ahaa kalaaman hadal faslan kala soocsoocan yafhamuhu uu fahmayo kulu man yasmacuhu qof kastoo maqlaayo qof kastoo maqlaayo rawaahu abu daawuud ayb sanadkiisuna waa xasan marka hadalka nebiga hadal cadow ahaa qof kastoo maqlaana uu fahmi karo uu fahma dawaab loogu talagalay nebigu ilaahay baa soo diray waxaana loo soo diray dadka inuu wax fahamsiiyo marka ilaahay wuxuu siinayaa un usluubka ugu fiican dabcan ummadiisana d inay ku daydaan baa laga rabaa walidaalika caaisha radia allahu canha waxay aragtay iyadoo salaad tukanaysa axaadiidta abu hureyra inuu ahaa malaynaya oo axaadiid yani akrinaya markaas intay salaada markay dhamaysay bay waxay tiri nebigu sidaan uma dadeji jirin hadalka saa idinku u boobsiinaysaan ayb waa kala dhigdhigi jiray baabu israa ljaliisi baabu israai ljaliisi kan yacni jaliiska ahe qofka la fadhiyo aamusitaankiisa oo aamusiyo lixadiidi jaliisihi kan kalee la fadhiyo warkiisa oo u aamusiyo dartiisa alladii warkaas oo laysa bixaraamin aan xaaraam ahayn sana nin baa hadlaayo agtaadu joogaa mid kale agtaada jooga hadal waa hadlaya markaasaa waxaa leedahay war aamus aamus ninkaan bal dhegeyso nacam yani qof kale ayaad qof u aamusinaysaa nacam sunna arrintaa yani inay ina yani ayaa iyu ka waramaya baabka laakiin hadalku aanus xaaraam ahayn nacam hadal aan xaaraam ahayn wastinsaati alcaalimi tarjamada labaad waxay tahay caalimka aamusi dalbid oo aamusitaan dalbo wal waacidi midka wacdinaya oo aamusitaan dalbo xaadirii majlisihi majliskiisa kuwa xaadiraya nacam oo marka ay noqonayso sidoo xadiidka ku keeni doono nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo wacdinaya dadka la ii aamusiyo ayuu yiri markaasa raawigii baa dadka u aamusiyey ee saxaabiga ahaa saxaabigii saxaabada nin kamid a ah marka u aamusiye dadka nacam markaasuu nabiga dadkii la hadlay wastinsaati lcaalimi caalimka aamusitaan dalabkiisa oo aamusitaan ou dalbo walwaacidi midka waacidka aamusitaan dalbo xaadiriin majlisihi oo ka aamusitaan dalbo dadka yacni majliskiisa joogo can jariir bn cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama fii xajati lwadaaci xajat lwadaaci waxa uu yihi istansit innaasa dadka aamusitaanka dalab yani dadka aamusi yani istansid yani waxaad amartaa dadka inay aamusnaasa dadka waxaad amartaa inay aamusaan uma qaala waxa uu yihi nabiga laa tarjicuu bacdii kufaaran gadaashay ha u laabanina gaalo gaalnimo ha u laabanina inaad tihiin sidaa yadribu bacdukum qaarkiin oo garaacay riqaaba bacdin qaarka kale luquntiisa waa ducaa yacni khudbadii dheereydee xajatul wadaaci oo ku jeediyay meelo kalena waa noogu iman doontaa kufrigana marka dabcan waxaa weeyaan acmaalu lkufri acmaalu lkufaar oo kale sida gaaladu ay yeelaan oo kale ha yeelina waa idinku nacam oo se say yeelayaan marka inaad marka isdishaan oo dhiiggiina banaysataan mid kastaa ka kale dhiiggiisa u banaysto mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wabilahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam